khudi ilcafwa qaadoo cafigi qaado in layska saamaxo laga indha laabto qalbigana laga hilmaamo qofka wuxuu kuu geystay khud ilcafwa amar weeye nabiga la siinayo calayhi salaatu wasalaam ummaddiisana la siinayo wax walba oo kula soo gudboonaadood liqi weydo khud ilcafwa cafiga ka qaado waamur far bilmacruufi wanaaggana dadka far wanaagga sida wanaagsan dadka far wa acrid ta saddexaadna ka sii jeeso oo dhabankaaga u duweeyaan can iljaahiliina kuwa jaahiliintaah kuwa jaahiliinta dhabankaaga udu ka sii jeeso maxaa loola jeedaa iyagii hal hor istaageenoo ha noqonin qof la mid ah soomaaliduna waxay ku mahmaad haddaan la kala roonaanin maxay yidhaahdeen rooba mama do marka adigu ka roonaanaya noqo Mhm. acrid can iljaahiliin jaahiliintana isaga sii jeeso oo mid la xisaabtamo oo hadalkii iyaga ku radiyo oo markay wax yidhaahdaanba u jawaabo ha noqonin ka aamus mhm. khud ilcafwa cafwigii qaado wamur bilcurfi wanaagana far acrid isaga jeeso can iljaahiliina jaahiliintana isaga jeeso waqaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tastawi alxasanatu wlaa tstawi ma sinna alxasanatu wanaagii iyo wala sayiatu xumaantii midna xumaantii wanaagu ma sinna marka sidaa darteeda idfac adigu ku reeb bilatii tii hiya iyaduba ahayd axsanu mid wanaagsan qofka hadduu xumaan kugu sameeyo wanaag ugu bedel adigu markaa maxaa dhacaya faida aladii markaa waxay noqonaysaa kii baynaka adiga iyo wa baynahu dhexdiinna adigiiyo isaga xaggiinna ay ahayd cadaawatan cadaawo ay ahayd kan adigiiyo isaga idiin dhexaysay cadaawa xumaan markuu kugu sameeyo eed wanaag ugu beddesho qofkii waa istaagayaa waa yaabayaa hadduu xumaan kala sameeyo haddana aad wanaag ugu beddesho wuxuu dareemayaa waa khajilayaa qofkii waa xumaanayaa adig isaga inuu xumaanta wadiisa ogaanaya marka sidaa darteeda wajiyada lagu joojiyo xumaantiiba waxaa ka mida idfac bilatii hiya axsan qofka xumaanta kuugu sameeye wanaag ugu bedel faida aladii markaasi haddaba waa kii baynaka wa baynahu adiya isaga idin dhexaysay cadaawatan kaannahu wuxuu noqonayaa sidii isaga oo waliyun xamiimun ah mid weli oho xamiim ah xamiimkuna waa qofka aad kuugu dhow eh kalgacaylku idinka dhexeeyo wuxuu noqonayaa sadiiq aad kuugu dhow welix aad kuugu dhow gacaliyo aad kuugu dhow buu kuu noqonayaa dhinaciisa lagaa mari maayo mar dambe maxaa yeele wuxuu sameeyey iyo waxaad ugu abaalmarisay markuu arko mar walba isagaa wejiga hoos u duwaya waana tilmaam fiican weeye ilaahayna siinaya subxaanah wa tacaala wamaa yulaqaahaa arrintaa ma samayn kara marka haddaba dadkao dhan ma awoodaan inay sameeyaan wamaa yulaqaha arrintan lama iman karayo ila aladiina kuwii mooye sabaruu sabray kuwa sabray mooye cid kale oo la iman karta ma laha wamaa yulaqaaha ila duu xadin mid xadi iyo nasiib u saaxiiba cadiimin weyn mooye cid kaleoo la iman karta ma leh qof sidaa ahoo ilaahay subxaana wa tacaala siiyey dulqaad ilaahay siiyey sabar ilaahay siiyey subxaana wa tacaala kaadsiinyo qofkaa mooye qof kaloo la iman kara ma laha qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaman sabr qofka sabra xumaantii lagu sameeyey waa u dulqaatay intaa keliya ma ahe qalbiga kuma haynine waafar haddana waa iska dhaafay ina dalika kaama aragtaan buu rabbi yidhi xumaantii lagu sameeyey iska cafiyey islamarkaana qalbigiisii ka saaray la min casmi lumuur umuurta teeda loo qasdo weeyaan ilahay agtii subxaana wa tacaala haddayba darajo jirto in la raadiyana ay mudan tahay cinda allah wax la raadiya taa weyaan ilahay darteedoo u samaynaya inaad iska dhaafto qalbigaagana aad ka tirtiro aayar qaala tacaala maxaa yeelay qalbiga haddaad ku hayso adigana jiru kuu yahay iyo dhib ilahay agtiina waxba kuma lihid qofkan iyo adigana wix idin dhex maro un weeyaan cinda allahi jala wacala laakiin haddaad iska saamaxdo ood qalbigaagana ka cafiso qalbigaagii waa kuu fayow yahay isagiina waxay ku noqonaysaa fallaar aan soo noqonaynin xumaanti intuu kugu sameeyey aad wanaag ugu badashay fallaar aan soo noqonaynin way isaga dib ugu laabanaysaa adigu kula doonaya laakiin isagaa isla helaya qofkii isagaa isku dhufanaya an ibni cabaasin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalih wasalam rasuulka alle ayaa wuxuu ku yidhi laashaj cabdilqays ina fiika khislatayn yuxibhum allah alxilm wاlinaa ninkii la oran jiray ashaj bni cabdilqays qiso dheer buu ahaa xadiidkan fii saxiixayn buu ku sugan yahay qisadu waxay ahayd qolooyin baa yimid nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam reerkoodii bay ka soo socdaaleen iyagoo wafdi ah islaamnimadana doonaya way soo islaameen waxay yidhaahdeen wafdi aanu dirsanno qolay soo dirsadeen qoladii siday u soo socotay magaalada madiina hadday yimaadeen nin walba waa orday magaalada madiine iyo nebigii la raadinayay haddii la yimid magaaladiisii qof walba wuxuu isku dayay inuu ooda jabsado awrtii oo xirxiran oo aan la fadhiisin oo aan rarkii laga dhigin ayaa laga wada cararay nebiga loo cararay salawatu ullahi wasalaamu caleyh laakiin ninkan isagu sidaa ma yeelin awrkiisii buu meeshii fadhiisiyey rarkii buu ka dhigay isagiibaa baxay wuu soo qabaystay wuu isa soo nadiifiyey inaan dhulkaa lagu socday markii hore boorkii iyo siigadiibaa ku dhacayey wuu isa soo nadiifiyey isagoo nadiif ah oo aadan moodinba qof musaafir ah buu nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam dadkii kalena iyagoo wada boor miran inay nebiga ag fadhiyaan nebiga hadduu u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu ku yidhi hadalkan isaga ah. liashaji cabdilqays nebigo wuxuu ku yidhi ina fiika adigu ina fiika adiga xaggaaga waxaa ah khislatayni laba calaamadood laba dhaqan baad leedahay laba akhlaaq baad leedahay yuxibuhum allah ilaahayna uu jecel laba caadaad leedahay iyo dhaqan ilaahay uu jecel yahay subxaanah wa tacaala marka hadduu sidaa yiri nebiga calayhi salaatu wasalaam su-aal buu weydiiyey sida xadiidka fi saxiixayn oo wuxuu odhanaya rasuulka allow ma ilaahay baa igu abuuray mise anigaa la imid oo akhlaaqda waa laba qaybood weye waxaa loo qaybiyaa laba qaybood akhlaaqda waa inuu ilaahay kugu abuuray akhlaaqda oo ay tahay wax ficliyan qofka ilaahay ku abuuray subxaana wa tacaala iyo inay tahay jibili weeyaan iyo inay tahay qofka wax muktasab aho isaga uu kasbaday inay tahay wax muktasab ah oo isaga uu kasbaday intuu raadiyey raadiyey raadiyey markaa uu la yimid ilaahayna sidaa subxaana wa tacaala kula garabgalay marka wuxuu yidhi tay tahay maanaa la imid mise ilaahay baa igu abuuray markaasuu wuxuu yidhi may ilaahay baa kugu abuuray markaasuu wuxuu yidhi ilaahay baa mahad iska leh wuxuu jeclaa aniga iga dhigay akhlaaq iguna abuuray nin aad u dulqaad badan buu ahaa marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa la hadlo wuxuu ku yidhi inna fiika adiga xaggaaga waxaa ah khislatayni laba calaamadood oo yuxibuhum allah ilaahay uu jecel yahay ta koowaad waa alxilm dulqaadka wاlinaah waa isku macno dhow yihiino waa sabarkii wey in kaadsiiyo aan la degdegin la dulqaato la sabro wax allaale wixii dhacayaba sabar xaggiisa la doorbido oo aan la degdegin marka waana tan hadda camalkiisiiba ka muuqata oo markay asxaabtiisii yimaadeen magaalada madiine kulli waa iyaga cararay isagu laakiin tartiib dharkiibuu iska bedelay waa qabaystay waa isnadiifiyey kadib buu nebiga qaabilay salawaat ullahi wasalaamu aleyh isagoo nadiif ah marka waxay ka mid tahay kaadsiinyaha aayarka soomaaliduna waatay mahmaha lahayd maxay ohan jireen haddui degdegsiinyo door dhasho kaadsiinyona waa kaa marka kaadsiinyuhu waa wax wanaagsan axaadiista qaarna nebigaaba inoogu sheegay salawaat ullahi wasalaamu caleyh alcajala min ashayطaan degdegtu sideedaba waa min ashayطaan inaan qofku waxbaba sugin markuu maqlo hore ka boodo waa min ashayطaan aayarsiga iyo sabarka iyo dulqaadka wixii oo la sugaa oo la ogaado guntoodana ilaahay xaggiisay ka ahaatay subxaana wa tacaala ilaahayna waaba ina barayba taa oo fi lqur'aani alkariim ayuu ilaahay nagu baray wuxuu yidhi in jaakum faasiqun binaba'in maxaa la yidhi fatabayanuu qof war idin la yimaado horey ha ka qaadanina warkaa lagula yimid ma ogid waxbaa daba socon karaa xaqiiqu noqon karaa si kalaa loo fasiri karaa waxbuu noqon karaa sug marka hore hala boodin hala ordin aayar kaadsiinyaa loo baahan yahay bal biyahan meeshay ku dhammaan doonaan in lala guriyo oo lala sugo oo aan la degdegin taasaa loo baahan yahay waxay ahaataba war lama hor ordo waa la sugaa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi labada calaamo ayaad leedahay ilaahayna waa jecel yahay oo macnaha qofka aan degdegin ee xilmiga badan ee dulqaadka badan iyo qofka sabarka badan ilaahay waa jecel yahay subxaana wa tacaala rawaahu muslimun wa can caishata radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi ina allaha rafiiqun yuxibu alrifqa fi lmri kulih ina allaha alle rafiiqun waa alle dhimrin badan alle naxariis badan alle sabr badan weeye yuxibu waa jecel yahay arifqa dhimrintana waa jecel yahay fii kulli shayin shay walba in la dhimriyo oo la sabro ilaahay waa jecel yahay subxaana wa tacaala macnaha waa maxay cagsigeeda marka ilaahay subxaana wa tacaala hadduu yahay alle rifqi badan rifqiga cagsigiisa ilaahay waa necab yahay qofku caadada u tahayna ilaahay waa necab yahay jala wacala muttafaqu calayh wa canha caaisha waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canha qaalad waxay tihi qaala ana nabiya sala allahu calayhi waalih wasalam qaala wuxuu yidhi in allaha alle rafiiqun weeyaan alle dhimrin badan yuxibu waa jecel yahay alrifqa dhimrintana waa jecel yahay wa yucطaa waa lagu siiyaa cala alrifqi dhimrinta maa laa yucطaa waxaanan lagu siinin cala alcunfi dagaalka iyo guulguulka waxaan bixinin baa lagu bixiyaa rifqiga wma laa yucطaa cala maa siwaah wax intaa ka soo harayna aan lagu helin midna aanan lagu helin marka nebigu calayh salaatu wasalaam isla xadiidkii horuu daba socdaa kanna waa la mid ziyaadaa wehelisa ilaahay subxaana wa tacaala waa alla rafiiq ahoo dhimrin badan oo dulqaad badan waana jecel yahay sabarka iyo dulqaadka iyo dhimrinta wuxuuna nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam rifqiga iyo dhimrinta waxaa lagu bixiyaa wax aanan lagu bixinin cunfiga iyo dagaalka waxaanan lagu bixinin marka qofka in hadal wanaagsan lagula hadlo oo walaalow la yiraahdo oo hadal wanaagsan lagula hadlo wuxuu bixinayaa wax unan ku bixinaynin dagaalka qofka haddaad la dagaalanto isna dagaal buu kuula soo istaagaya walow ilmahaaga yarba ha noqdo hadduusan iska kaa celin karaynna waa oynaya taa waxay daliil u tahay inuusan ogolayn waxan taasay daliil u tahay marka rifqiga waxaa lagu bixiyaa waxaanan lagu helaynin cunfiga cunfigu waa guulguulkii weeyaan hadal adag weji eh, kaduudan iyo wixii la mid ah wamaa laa yucطa iyo waxaanan lagu bixinin calaa maa siwaahu wax ka soo haray toonaba rawaahu muslimun wa waxaa laga warinayaa umina caaisha radi allahu tacala canha ana nabiya sala allahu alayh waalih wasalama qaala wuxuu yidhi ina alrifqa laa yakuunu fii shayin ina arifqa dhimrintu ma ahaato ina arifqa dhimrintii laa yakuunu fii shayin shay xaggii ma ahaato ilaa hadday ahaato zaanahu waa qurxisaa walaa yunzacu lagama siibo min shayin shay lagama siibo rifqintii iyo dhimrigii lagama siibo ilaa shaanah waa xumaysaa waa fool xumaysaa xadiidkan sababbuu lahaa sababtuu lahaa waxay noogu iman doontaa kitaab asalaam oo wuxuu ahaa maalin maalmaha ka mid ah, ayaa nin yahuudi ah nebiga soo maray calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu ku yidhi assaamu calaykum macnaheedu waa maxay assaamu calaykum luqadooda assaam asalaam maaha assaamu laam alifkii kuma jiro alif weeye laamkii baa laga tegay assaamu calaykum macnaheedu waxa weeye almowtu calaykum waa habaar wey marka assaamu calaykum buu yidhi nebigu ku leeyay alayh salaatu wasalaam nebigana wuxuu yidhi wacalaykum caaisha maqasho waxay tiri assaamu calaykum wacalaykum allacna geeri iyo mowdba korkiinna ha ahaado lacnadna dushiinna allah ha yeelo yahuudya markaasuu nebiga ku yidhi war aayar aayar caaisha maxaa dhacay markaasay tiri rasuulka allow soma maqlaysid wuxuu leeyahay ninku hee muxuu dhahay wuxuu yidhi asaamu calaykum geeri korkiina haato waana habaare nebigu wuxuu ku yidhi anigu waxaan dhahay miyaad maqlaysa anna waxaan idhi wacalaykum korkiinnana allaha yeelo idinkana yuu habaar ku dhacayaa kii bilaabay buu ku laabanayaa marka aayar adooba hadalkaaga qurxin karoo wanaajin karo si wanaagsan u dhihi kara inaad dhinaca kale u duudo maya lama adkeeyo hadalka meel adagna lagama bilaabo marka sidaa darteedu nebigu wuxuu ku yidhi caaisha radiallahu tacaala canha rifqiga iyo dhimrintu shay ma ahaadaan ilaa way qurxiyaan shayna lagama siibo ilaa way fool xumeeyaan xadiidkanu markaa sidaa ku yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam qisadaa dhacday darteedu nebiga sidan u yidhi ina rifqa dhimrintu laa yakuunu fii shayin shay xaggii ma ahaato ilaa zaanahu way qurxisaa oo qofka dulqaadka badan ee sabarka badan waa quruxsan yahay dadkao dhanna waa jecel yihiin walaa yunzacu min shayin shay lagama siibo ilaa shaanahu way fool xumaysaa oo qofka hadduunan dulqaad lahayn waxaa la leeyahay qofka fartaa gaarta waa laga cararayaa hadalka xitaa waa laga ilaashanayaa rawaahu muslimun naga daawa qofkii sidaas ahaa waa laga wada cararaya wa can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi bal acraabiyu fi lmasjidi faqaama rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih waslama faqaama annaasu ilayhi liyaqacuu fiihi faqala الnabiyu salى اllah alay slam dacuuhu ariquu clى bowlihi sajla min maaءin aw danuuba min maaءin inama bucithtum muyasiriina walam tubcaثuu mucasiriin abu hureyre radi allahu tacaala canhu ardaa qisadani waxay ahayd qiso masaajidka nebiga ka dhacday salawaatu اllah wasalaamu calayh qisada qayb baa ka horeysay oo salaada gudaheedii ahayd markii laga baxayna qisadan labaad baa dhacday oo waxay ahayd sidan soo socota maalin maalmaha ka mida ah ayaa nin acraabi ah oo remiyi ahaa wuu soo islaamay axkaam badanna maynan gaarinna waa taqaanaanoo remiyiga diinta ilaahayna si fiican umaynan baranin hadduu yimid magaaladii oo nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam ayuu dadka hadday hindhisaan alxamdu lilah yiraahdaan yarxamuka allah la dhahaa intii waa dhegdhegeeyo waa maqlay haddii uu maqlay salaadii oo lagu jiraa qof hindhisay alxamdu lilah buu yidhi waa la dhihi karaya waa bannaan tahay maxaa yeelay subxaan allah alxamdu lilah laa ilaha illa allahu akbar laa xawla walaa quwata illa billah waa dikri ilaahay wey wax allaale wixii dikri ilaahayna salaadda gudaheeda waa ku bannaanta laakiin inaad adiga u jawaabtid adigoo salaad ku jira qofka hadduu alxamdu lilah dhaho yarxamuka allah ma odhan karaysid maxaa yeeley yarxamuka allah waa khiaab qofkii aad la hadlayso kaafka isagaa yarxamuka waa khiaab weeyaanu qofkan aad la hadlaysa adiga ilaahay ha kuu naxariisto marka ma banaana lama samayn karayo laakiin qofku isagu waa dhihi karaya alxamdu adiga salaada kula jira laakiin kuuma banaana inaad tidhaahdid yarxamuka allah ninkii saxaabiga ah haddii iyadoo salaadii lagu jiro uu hindhisay alxamdu buu yidhi ninkan acraabiga muxuu yaqaanay alxamdu lilah hadduu qofku dhaho yarxamuka allah in la dhaho markaasuu yidhi yarxamuka allah hadduu yidhi yarxamuka allah qolooyinkii hareerihiisa taagnaa iyo adigu xoga in la dhibsaday buu arkay markaasuu haddana salaadii gudaheedii ku hadlay oo wuxuu yidhi waathakla umayaa war hooyadiin ha idin weydee maxaa aniga sidaa iigu dhowraysaan allahuma arxamnii wamuxamada walaa tarxam macana axad intii waaba ka daray hadda ilaahow aniga iyo nebi muxamed mooye qof kale weligaaba ha u naxariisanin <laughs> intii hadday dhammaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam waa u sheegay xoogaa haddii la joogay waaba kacayba reemihii buu ahaa bowdkii masaajidka intuu istaagay buu isaga kalletiye saxaabadii oo masaajidkoodii looga kaadiyey maxaa u malaynaysaa marka kulli waa soo boodeenoo waa soo istaageen nebigu wuxuu yihi kaadiye u kaadiye xadiidkan wey marka qisada labaad halkanay inoogu taallaa faqaama الnaasu eh, can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi bal acraabiyu nin reemiyi abaa ah ku kaadiye fi lmasjidi faqaama الnaasu dadkiibaa u kacay ilayhi xaggiisa liyaqacuu fiihi inay dhaawac inay gaarsiiyaanoo intay qabtaan ugu yaraan inay qoorta intay qabtaan bannaanka ku tuuraan waayo masaajidka waa uga kaadiye saxaabadii marka iyagoo tii raba inay sameeyaan oo ay wada kaceen ayaa faqaala nabiyu sal allahu aleyh wali allah joogay wuxuu yidhi dacuuhu dhaafa faraha ka qaada wahariquu calaa bawlihi kaadadiisana ku shuba sajla min maain aw danuuban meesha dambaa lagu sii cadeeyey danuuban min maain wadaan weyn oo biyo ah waa baaldi weyn oo biyo ah korka ha looga shubo iyadaa ahiraysa khalaas weeye isagana faraha ka qaado war dhammayso bilowdayba waa dhammaystay markuu dhammaystaa la yidhi war biyo nooga shuba meesha baaldi biyo ah lagu shubay bacaad buu ahaa awalba khalaas kaadidii waa la dhaqay iyadoo dhanba meeshii laga saar saxaabadii baa marka wax la barayaa waxa lagu yidhi inamaa bucithtum muyasiriina walam tubcauu mucasiriina inamaa bucithtum waxaa laydiin soo saaray muyasiriina in aad noqotaan dadka wax sahla wax fududeeya walam tubcauu laydiinma soo dirin mucasiriina idinkoo wax cuslaynaya mucasiriin inaad noqotaan ood wax culsulaysaan ood wax adkaysaan laydinma soo dirin fududeeya wax sahla maxaa yh ninkan ma garanaya axkaamtii yaan lagu boodin maxaa dhici lahaa haddii lagu boodo isna waa isnijaasayn lahaa dadkana waa nijaasayn lahaa horuuna masaajidkiina u nijaaseeye waxaana dhici kari lahayd waa iska ramiye inuuba ridoobaba soo maha islaamnimadaba ka noqdo marka aayala tartiib meel la nadiifin karo oo la hagaajin karo waxba dadka looma dilayo ha la hagaajiyo ha la nadiifiyo wadaantaa biyahaba ku filan iyadoo dhanba maxaa marka lagu dagaalamaa ninkii saxaabiga ah wuxuu dhihi jiray isaga iyo rag kaleba sidaasoo kale intay ku dhacday iyo waxay dhihi jireen weligeen maanaan arkin mucallim ka wanaagsan nebiga hortii gadaashiina ma aanan arkin lanna mucallim buu ahaa ummadda waxbaraya war waxbaha xanaaqina aayar meeshanna dhaqda oo tartiib qofkanna nebigana calayhi salaatu wasalaam waa u yeero wuxuu ku yidhi masaajid weeye beyt ilaahay weeyaan looma dhisin arrintaa iyada ah waxa loo dhisay in lagu cibaadaysto lagu tukado wixii wasakh iyo najaasa ahna laga ilaaliyo dib dambe oo imaan intaasaa ku filnayd marka intaasaa ku filnayd rawaahu اlbukhaariyu asijili la yirina bifatxi siini siinka oo la kordhiga almuhmalati waxba aanan lahayn iyo wa iskaaniljiimi jiimka oo la reebo sijili la yiraahdo wa huwa dalwo weeyaan wadaantii almuntali'ati ee buuxday maa an biyo ka buuxday wakadalika addanuubuna iyadana waa la mid weeye dalwi haddii la yiraahda iyo danuub haddii la yiraahda iyo sijli haddii la yiraahdo waa isku wada macno weeye inkastoo dalwiga la yiraahdo markuu maran yahay luqada carabiga annagu wadaan waa unoo wadaan soo maha wadaan ay biyo ka buuxaan iyo markay ka maran tahay magacyo ma inoo kala leedahay maya waa un isku macnee can anas bni maliki waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu can الnabiyi salى اllahu alayh walih waslama qaala wuxuu yidhi nebigu yasiruu walaa tucasiruu bashiruu walaa tunafiruu yasiruu wax sahla oo fududeeya walaa tucasiruu waxba ha adkayninoo ha cuslaynina xaaje iyo talo iyo arin iyo waxay noqotaba dhinaca fudaydka ka qaata walaa tucasiru waxba ha adkaynina in wax la adkeeyo ka mid ma aha usuusha islaamka yasiruu fududeeya walaa tucasiruu akhlaaqda wanaagsanna ka mid maaha iyadoo wixii la sahli karo oo la fududayn karo oo wixii ay noqon karaan wax fudud in la adkeeyo oo culays iyo adayg iyo laga dhigo maya ma ahayn dabcigii nebigeena calayh salaatu wasalaam wabashiruu bishaareeya hadalba hadalka uu ka wanaagsan yahay ka farxadgelin badan yahay qalbiga oga dhowaan badan yahay qofkii ku dhahaa walaa tunafiru ummadda ha kala eryina ha kala eryina in wax la kala eryo nafrigu waa cayrinti wey in la kala cayriyo oo mar meeshaa timaadaba la yidhaahda kii ummadda kala eryayaa yimid wax wanaagsan maaha laakiin waxa weeyaan meeshaa timaado in dadku isugu kaa yimaadaan oo aad noqotid kad ummaddii hagaya ee ummaddii kulligeeda qalbigiisi isugu imanaysa iyo kelimadiisii kaasaa wanaagsan hada min طبci الnabiyi salى اllahu عalيه ali waslm w min khulq الnabiyi salى اllahu عalيه ali waslm wbashiruu bishaareeya wlaa tunafiruu ha kala eryina mutafaq calayh wcan jariir bni cabdilaahi waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi sal اllahu alayh walih wasalam yaquulu isagoo odhanaya man yuxrim rifqa yuxram alkhayru kulah man qofkii yuxram irifqa laga xaaraam yeelo rifqiga iyo dhimrinta qofka naxariista qalbigiisa laga siibo qofka qalbigiisa aanan dhimrinba uusan lahayn qofka qalbigiisa uusan nugaylba lahayn qofka qalbigiisa uunan jilaac yarba ku jirin ee engegana naxariisoo dhan ka engegan qofkaa isaga ah yuxram waa laga xaaraam yeelay alkhayra kullah khayr oo dhan waa laga xaaraam yeela ka khayroo dhan waa laga xaaraam yeelay oo macnuhu waa maxay weligiiba khayr laga rajayn maayo ka isaga maxaa yeelay hadalba hadalkuu ka adag yahay ficilba ficilkuu ka xun yahay mooye weligiiba waxba la iman maayo wax ummaddii farax geliya hadal farax geliya hadal qalbigooda dejiya wax iyagii ay ku farxaan lama imanayo rawaahu muslimu baa wariyey wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu أن رجuلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب أبو هرير رضي الله تعالى عنه وأرضاه wuxuu yidhi nin baa nebiga u yimid calayh الsalaaةu wasalaam waa siday ahaayeen saxaabadu ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin way u iman jireen nebiga salawaatu اllah wasalaamu calayh iyagoo weydiisanaya umuur addiin iyagoo weydiisanaya talo weydiisanaya iyagoo weydiisanaya acmaasha islaamka wax ay kaga dhaqmaan oo nebigu calayhi isalatu salaam shay gaara u dardaarmo markaa nebiguna wuxuu ahaa tabiib waa dhowrayey qofkaa waxa markaa isaga ku habboon wuu garanayo wuu u sheegayay salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka ninkan u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi awsini ii dardaaran rasuulkii allow maxaad ii dardaarmaysaa maxaan sameeyaa noloshayda ood intaad nooshahay iyo haddaan kaa dambeeyo geeridaada dabadeedba inaan la imaado ay tahay ii dardaaran qaala nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa u soo koobay laa taqdab ha caroonin laa taqdab ha caroonin waa hal eray weya laa taqdab ha caroonin ninkii waa yaraystay eraygii faradada miraaran dhowr mar buu ku celceliyey haye taa qaataya ii dardaaran yani waa maxay wuu yaraystay ereygan wuxuu doonayaa wax ka badan in loogu daro nebigana wuxuu leeyahay kan baaba kugu weynba ereygan waa yar yahay erey ahaantiisa laakiin ficil ahaantiisu waa weyn yahay waa noloshaadii oo dhan wey weligaaba inaadan caroonin maxaa yeele bini aadam baad ku dhex jirtaa afar iyo labaatankaa saac ummad la hadlaysa afar iyo labaatankaa saac la dhaqmaysaa reerkaagii waa kuu dheeryahay caruurtaadiga waa kuu dheer tahay eheliya qaraabo waa kuu dheeryihiin qofku jecel iyo qofku necebba waa kuu dheeryihiin laa taqdab marka waa wenyah aad buu u wax yar maaha oo sababta loogu diidayaa waxay tahay qadabka sidiisaba waa inoo iman doonaa kitaab ulaadaab inoogu iman doonaa nebiga markuu ka hadlayo waa dhimbil qofka qalbigiisa ah shaydaankuna uu afuufayo markuu afuufo qofka indhihii baa taagmaya oo xidadadii halbowlaha ahaa oo dhan baa soo baxaya qofkii indha caddaynayaad arkaysaa ilaa dadka qaarkii aynan ogeynba waxay ku hadlayaan marar qaarkood uusan ogeynba qofka waxa uu samaynayo marar qaarkood markuu wixii la gudboonaa uu doonayo uu ku dhaqaaqo kadib uu soo miirsanaya inuu shaydaan wato taasaad ku ogaanaysaa marka haddii aadan caroonin wado shaydaan uu kuu soo mara male marka iska liq wahanna iyadoon lagu dhihin ka soo qaad indhaha ka laabo dul qaado waa daqiiqado weeye haddaad intaa la timaaddo khalaas waa kaa jabtay xanaaqi oo dhan waa burburaya qannadii xanaaqa way burburaysaa khalaas way ku dhaafaysaa marka inuu qofka dulqaataa loo baahan yahay aw sini marka ii dardaaran rasuulkii allow qaala wuxuu yidhi laa taqdab ha caroonin qadabka labaa loo qaybiya marka qadab maxmuud ah iyo qadab madmuum ah caro wanaagsan iyo caro xun caradu tahay qofka inuu u caroonayo diinta ilaahay subxaanah wa tacaala waa maxmuud weeyaan waa wanaagsanta oo nabiyullaahi muusa waa tii ilaahay sheegay subxaanah wa tacaala markuu reer israa'iil yimid iyagoo caabudaya dibigii ilaahay muxuu yidhi nebiyullaahi muuse aad buu u xanaaqay ilaa uu garan waayey xaaladda uu ku sugan yahay ilaahay muxuu yidhi wa alqa alalwaaxa ma dhici lahayd nebiyullaahi muuse inuu towraad isagoo gacanta ku hayo uu tuuro maya abadan xanaaqii baa ka qaalib noqday laakiin waxba lama dhihin umina caaisha markay nebiga ka warramaysay maxay tiri radi allahu tacaala canha salawaatu ullahi wasalaamu caley nebiga wuxuu ahaa kaana laa yantaqimu linafsih wlakin ida ntuhikat xurumaat اllah nebigu naftiisa uma argudan jirin laakiin haddii xurumaadka ilaahay lagu xadgudbo subxaanah wa tacaala nebigu ma aamusi jirin saxaabadu waxay leeyihiin waxaanu ka garan jirnay wejigiisa siduu isu bedelaya uu guduudan jiray kaannahu xabat rumaan geedka rumaanka la yihahdo waa la yaqaanaa wuu guduudan yahay sidaasoo kaleu nebiga wejigiisu noqonayay salawatu llah wasalaamu caleyh markuu xanaaqo waa goorma waa liwajhi illah markay tahay laakiin naftiisa ma aad buu u sabr badnaa salawat اllah wasalaamu aleyh oo waad garanaysaan sida loo caayi jiray nebiga calayh salaatu wasalaam oo diinta loo caayeeyey intaa marna nebigu calayh salaatu wasalaam wixii naftiisa uma dulqaadanayn nebigu alay slat slam waba kama soo qaadayn laakiin diinta ilaahay uma dulqaadan jirin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ka la diidan yahay marka waxa weeyaan qofka inuu naftiisa yidhaahdo waa u aargudanaya inuu yidhaahdo adduunyadiisii wixii la mid ah maxna ay leedahay maleh taa in loo xanaaqa ma aha inagu haddaadan xanaaqinba eh, mahmaahna waa u samaysanay weliba maxay yihahdeen doofaarka ficillaan baa loo cadaaba reer iyo qabiilkaagii haddaadan u xanaaqin dhigba ma lihidba hmm, oo maxaa kaa galay ama adaga keliga ah imisaa ka dhalatay boqolaal kun baa ka dhalatay maxaadiga kaa galay qofka caayaysa isagay u taalla maxaadiga kaa galay waree hebel maahe aabbaha hadduu cahayo isagay ku noqonaysaa waynu arki doonaa nebiga calayhi salaatu wasalaam qofka caayaya qof aabihii iyo hooyadii isaga aabihii hooyadii caayayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waana caasi qofka noocaas ah hmm, waa caasi weeyaan marka ma bannaana waxba inaad xanaaqdidna ma aha in aad iska soo xirtid albaabka xanaaqa weeyaan marka nebigu wuxuu yidhi qofka hadduu xanaaqo wuxuu kaga bi'i lahaa nebigu waa inoo sheegay hadduu xanaaqo oo acuudu biاllahi min ashayطaan الrajiim yiraahdo way ka baaba'aysaa maxaa yeele waa wax shaydaan wey waa wax shaydaan weeyaan marka way ka baaba'aysaa in sha allah qaala laa taqdb faradada miraaran dhowr mar buu ku celceliyey qaala nebigu wuxuu lahaa intaa laa taqdab ha caroonin rawaahu اlbukhaariy wa can abi yaclى waxaa laga wariyey shadaad ibna awsin ninkii ahaa shadaad ibna aws weeye saxaabiga aha radi allahu tacala canhu ardaa ayaa wuxuu yidhi can nabiyi can rasuuli اllahi salى اllahu alayh walih waslama qaal rasuulka alle wuxuu yidhi ina allaha kataba alixsaana cala kuli shay ina allaha alle kataba alixsaana ixsaanka waa kuu qoray cala kuli shayin in loo sameeyo shay walba in ixsaan loo sameeyo ilahay waa qoray subxaana wa tacaala war ixsaan u sameeya ixsaanka in laga taga maaha faida qataltum ixsaanka xaggee galay xitaa fiiri hadda faidaa qataltum haddaad wax dilaysaan fa axsinu lqitla dilka hagaajiya waidaa dabaxtum haddaad gowracaysaanna fa axsinuu wanaajiya adibxata gowraca hagaajiya oo gowracun miyuu galaa ixsaan haa waa galaa oo see la yeelayaa walyuxid ha soo soofaysto oo ha afeeyo weeyaan axadukum midkiin shafratahu mindidiisii walyurix markaa neefkuu gowracaya ha ugu raaxeeyo dabiixatahu gowraciisa ha ugu raaxeeyo mar keliya nafta ha ka qaado maxaa la diidayaa midi saawir inaad maantao dhan ku karkartaa la diidaya maxaa yeele naxariis maaha taa ee waxaan nafta dhaafi mar keliya culimmada waxay yidhaahdaan waxaa ka mida min alaadaab dabiixada qofka markuu gowracayo neefka inaadan midida maantao dhan ku horwadwadin ee soo qabo dhulka dhig oo kadibna mididii soo qaado sidaa ku gowrac sidaa yeel rawaahu muslimun wa can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi maa khuyira rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalam bayna amrayni qad maa khuyira lama dooransiinin wey lama doorrimaadgelinin rasuulu llahi salى اllahu alيه ali wasalam lama kalama dooransiinin bayna amrayni laba arin nebiga calayh salaatu wasalaam laba shay looma baahigelin midood inuu ku dhaqaaqo qatu weligii ilaa hadday la doorrimaad siiyo akhada nebigu waa qaadanayay aysaruhumaa kooda fudud laba arin haddii loo garab dhigo nebigu alayhi salatu salaam kee sahlan kan ka sahlan inuu qaadu dhihi jira in sahalka iyo fudaydka laga raaco yaa loo baahan yahay war ka sahlan inoo qaada saasuu nebigu dhihi jiray salawaat اllah wasalaamu alayh maa khuyira lama doorrimaadinin rasuulu lahi sal alay slam looma doorrimaadgelinin bayna amrayni laba arin qau weligii ilaa akhada nebigu waa qaadanayay aysaruhumaa kooda fudud ayuu qaadanayay maa lam yakun haddaynan noqonin labadooda iman dembi haddaynan dembi noqonin haddii laakiin ay dembi noqoto kana dembi u yahay kana dembi u yahay waa kud maxay dhihi jireen kud ka guuro qanjo uguur labadaba waa dembi wey marka la dhihi maayo taa laakiin hadday labaduba yihiin wax macruuf ahoo wanaagsan nabiga kooda fudud buu qaadan jiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo waynu arki doonnaa maalan fudaydka waxaa ka mid ah qof baa wuxuu ku dhaartay hebel ha weligay la hadli maayo wallahi inaan weligay la hadlaynin war mahe ka jooj bilaahi baan ku dhaartay inaanan la hadlayn war mahe ka bilaahi watallaahi inaanan weligay la hadlayn dhaartiisa uu la yimid inuu fuliyo iyo inuu qofka walaalkii la hadlo ayamaa khayr badan inuu qofka walaalkii la hadlaa khayr badan inan waa muslim walaalkii ah nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inuu dhaartiisaa buriyo oo ka kafaaro guto oo walaalkii la hadlo ayaa uga khayr badan cinda allahi jala wacala waynoo iman doontaa marka wax allaali wixii la mid ahna waa la mid laba shay haddii qofka la doorramasiiyo inuu ka fudud doorto ka sahlan inuu doorto hadal hadduu yahay iyo hadduu ficil yahayba wax allaale wuxuu ahaadaba dhinaca fudud inuu ka doorto rawaahu muslim marka diinteennu waa diin sidaas ah wey yuriid allahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra ilaahay fudayd buu idinla rabaayo culays idinlama rabo ina hada diina yusr nebigu waatuu yidhi calayh salatu slam diintani waa diin yusri ahoo fudud weeyaan wa caaishata wxirka waxay tihi radi allahu tacaala canha maa khuyira lama doorimaad gelinin rasuulu llahi sala allah alay waslam bayna amrayni laba arin dhexdooda lama doorimaad ilaa haddii la doorrimaad geliyo qatu weligii ilaa haddii la doorrimaad geliyo akhada waa qaadanaya aysaruhumaa midkooda fudud maa lam yakun hadduunan ahayn iman fain kaana iman marka haddii dembi uu yahay markaa oo midkood ay dhacdo inuu dembi noqdo kaana wuxuu ahaa abcad annaasi minhu dadka kan ugu fog buu nebigu ahaa hadday dembi yihiin dadka waa ugu fogaan jiri maxaa yeele imi nebigu calayh salaatu wasalaam waa ka fogaanayay wman taqama waa kan xadiidkaynu soo sheegaynay waman taqama ma aargudanin weeye rasuululahi sal allahu alay ali slam uma aargudanin linafsihi naftiisa uma aargudanin fii shayin lagu sameeyey qato weligii hadal xunoo lagu yiri ficil xunoo lagu sameeye nebiga weligii uma aargudanin salawaat lah wasalaamu aleyh maxaa waa shasiyadiisa nebigu sabarku ka raacayay salawat lah wasalaamu aleyh ilaa goormuu nebigu xanaaqi jiray oo aargudan jiray an tuntahaka in lagu tunto xurmat ullahi ilahay xurmadiisi iyo diintiisi diintan adigu ma lihid ilaahay baa iska leh mumin baa tahay waad rumaysan tahay caqiidadaadi iyo diintaada waa inaad u dhimataa caqiidadaadi iyo diintaadii waa inaad u xanaaqdaa diintaada weyaan waa inaad u xanaaqdid weyaan marka inaad tirahdid maya diinta ummaddaasay ka dhacaysa adigu maxaa kaa galay maaha marka haddii diinta ilaahay lagu xadgudbo fayantaqimu waa u aargudanaya lilaahi alleh tacaala ilaahay buu u argudanayay subxaana wa tacaala maahayn naftiisa laakiin ilaahay diintiisaasuu u argudanayay muttafaqu calayh wa can ibni mascuudin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi alaa ukhbirukum maydiin sheegaa biman qof yaxrumu cala annaari naarta ay xaaraam ka tahay ma idiin sheegaa qofka ay naarta xaaraam ka tahay naarba aanan gelayninba waxaan waa xaaraam haddii la yidhaahdo macnaheedu waa maxay khalaas in la sameeya ma bannaana naarta xaaraam bay ka tahay macnaheedu waa maxay naarba geli maayo wey macnaheeda naarba ma gelayaba alaa ukhbirukum ma idiin sheegaa biman qof ma idiin sheegaa yaxrumu cala annaar naarta xaaraam ka noqonaya naartuba xaaraam inay taabataba maba awoodaba ama ma ahe ilaahayba umaba qorayaba naar inuu galaba qofka waa qof muslim ah naarna aanan gelaynin haddana waa kee aw amase ma idiin sheegaa biman qof taxrumu calayhi naar dushiisa ay naar xaaraam ka noqonayso inay taabataa xaaraam ka noqonaysa taxrumu naartu xaaraam way ka noqonaysaa calaa kulli dhammaan qof walba oo qariibin ma ah mid dhow macnaha maxaa loola jeedaa qofuu ummaddu ka fog yahayba ma leh qalbigoodu waa u dhow yahay ilmihii yaraa odaygii waayeelka ahaa kii dhallinyarada ahaa qof walbaba waa sahal oo waa u dhow yahay ma hebel ha khalaas hayinin waa nugul yahay oo odayga iyo cunuga yar iyo islaantii iyo qof walba isku midu wax oga dhammaystaa hayinin waa hayin oo hayinku waa hogaanka wey awrka hogaankiisa haddaad qabata ka war waa ku raacaya meeshaad aadisidba kanna waa sidii oo kale weeyaan haye inakici haye kaalay mayaba ma yaqaanaba layinin waa nugul yahay oo waa fudud yahay waa nugul yahay sahlin waa fudud yahay waa isku wada macno dhow yihiinoo waxaa loola jeedaa hadalkiisa iyo ficilkiisa iyo akhlaaqdiisa kulli waa wada sahlan yihiin oo qof ummaddii dhibaya ama hadal adag ama weji adag qalbigiisa iyo wejigiisa iyo dhaqankiisaba qofuu sahlan yahay waa la geli karo rawaahu tirmidiy waqaala xadiiثu xasan baabu اlcafwi wاlإcraadi can اljaahiliin wuxuu u baab yahay alcafwi in layska saamaxo ummadda oo la cafiyo iyo wاlإcraadi in laga jeesto can اljaahiliina qofka jaahilka ah qofka jaahilka in laga jeesto qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi khudi ilcafwa aayadii haynu soo aragnay way ka mid tahay khudi ilcafwa cafwiga qaada nebi muxamedow ama khudi ilcafwa ayuha almu'min adigaa lagula hadlayaa kan mu'minka ahow cafwigii qaado wamur bilcurfi wanaagana far waacrid can iljaahiliin jaahiliintana isaga sii jiiso qofka jaahilka ahna isaga jiiso maxaa yeelay haddaad la muranto oo aad la dagaalanto isagoo kalaad noqonaysaa haddaad la murantid isagoo kalaad noqonaysaa haddaad qofku caayo oo adna aad cay ugu jawaabto maxaa dhacaysa dadkii maxay leeyiin war labada nin kala qabta isku mid baad noqoteen la dhihi maayo kanna waa sheekh kanna waa arday la dhihi maayo kan waa oday waayeelahoo la dhihi maayo kanna waa yaryahay la dhihi maayo kan waa kaabaqabiil la dhihi maayo kanna waa kii u ahaa la dhihi maayo la dhihi maayo wax kale waxa le war labada qof qabta markay ugu yarta isku mid baa tihiin isku darajaad noqoteen isku dhinac walbaba laakiin haddaad ka aamusto adiga naftaadiina waad u turtay qofkan ku caayayna wixii ugu xumaa ayd ku samayn lahayd waad ku samaysay maxaa yeeley qofka marka uu wax caayo wuxuu u baahan yahay jawaab inuu helo si uu isna wixiisii ficilkiisii markaa u fushado laakiin markuu ku caayo haddaad aamusto isaga markiiba waxay noqonaysaa inuu joogi kari waayo markiiba waxaad arkaysaa qofkii oo isbedelay marka sidaa darteeda waxaa la yidhi khud اlcafwa wamur bاlcurfi wanaagana far waacrid isaga jeeso can اljaahiliin wida maruu biاllagwi maruu kirama hadday jaahiliinta soo maraanna maxay yidhaahdaan qaaluu salaama sidaasaa lagu yaqaanaa dadka wanaagsan qaala tacaala alla wuxuu yidhi fasfax iska dhaaf weeye asafxa dhaafid aljamiila wanaagsan dhaafid wanaagsan iska dhaaf kuwa faraha ka qad qaala tacaala alla wuxuu yidhi walyacfuu walyasfaxuu walyacfuu ha cafiyeen walyasfaxuu ha iska dhaafeen qisadani qisadii waxayd xadiiulifkiga oo ninkii la oran jiray qisadii dheereed weeyaane mistax ibni athaath la oran jiray radi allahu tacaala canhu wa ardaa saxaabiga ahaa xadiiigii umina caaisha beenta ah xadiiulifkiga ahaa ee ilaahay subxaanah wa tacaala labaatanka aayadood ee ugu horeeya dhowr iyo labaatanka aayadood ugu horeeya fii suurati nuur uu ku beriyeelay yeelay ummina caaisha qisadana la inooga warramay ee munaafiqiinta ay buunbuuniyeen war xun oo dhan munaafiqunbaa buunbuuniya sidiisaba munaafiqiintaa buunbuuniyey warkii xumaa waa rogrogeen dadkii muslimiinta ahaa ee wanaagsanaa qaar ka mid ahna waa qaateen maynaan qaadanine macnuu warkiiba iyaguna qayb ka noqdeen fidintiisi maxaa loo baahnaa qofka muminkaa ah hadduu wax maqlo warkuna uu yahay war xun inuu la aamuso uunan sii fidinin laakiin haddaad sii fidiso iyagii baad ka mid noqonaysaa mistax ibna athaath wuxuu ahaa nin muhaajir ah oo saxaabi ah oo abubakar ay qaraabo yihiin hooyadii weliba dhanka hooyada abtibu ugu aadanaa abubakar baa dhaqaalayn jiray xoolana siin jiray muhaajir buu ah waxba ma haysanin marka maadaama dadkii muminiinta ahaa ee ku kadsoomay xadiiulifkiga oo ka mid noqday ayaa abubakar wuxuu yidhi markuu ilaahay baryeelay caaisha oo mistaxow xataa qaraabanimadii maku dhaafi weysay caaisha oo xaaskii nebiga kaa baxsan weysay miya wallahi inaan weligii dambe waxba ku siinayna hadduu sidaa yidhi ilaahay baa soo dejiyey qur'aan yutla ilaa qiyaami saaca aayaddan iyo aayadaha la midka ah abuubakarna la leeyahay waliyacfuu war wuxuu doonaba ha geyste ninku wanaagna waa u horeeyey khayrna waa lahaa warkana waa ku kadsoomay waliyacfuu adigana iska cafi waliyufsixu waliyasfaxuu ha iska dhaafeen faraha ka qaadeen alaa tuxibuuna marka abubakar waxaa lagu yiri iyo ragga la midkaa alaa tuxibuuna miyaydan jecleen an yakfir allaahu inuu ilaahay idin dhaafo lakum idinka abubakr wuxuu yidhi bala bala intii uu siin jiray waa oga badiyey weliba intii uu siin jiray waa oga badiyey hada huwa aliimaan iimaankaasaa la dhahaa abubakr sidiiq radi allahu tacaala canhu wa waa ka sii badiyey weliba hadda ogow waa umma almu'miniin oo waa gabadhiisii oo kacaayaya waa ehel iyo qaraabu u ahaa oo isaga wax siinayay laakiin uma mahmahayn sida annagoo kale mahmahayaynu u samaysanne maxaynu niri ciirtaada ciirtaada dhamaa ceebtaada yaqaana uma mahmaahin abubakr radi allahu tacaala canhu ardaa laakiin walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum markii la yidhi markaasuu wuxuu yidhi bala bala hmm marka ilaahay baa subxaana wa tacaala soo dejiyey wqaala tacaala alla wuxuu yidhi wاlcaafiina can الnaasi wallahu yuxibu اlmuxsiniin oo aayadihii horey ka mid tahay qeybteedii dambe weeyaan wاlkaadimiina alghayd wاlcaafiina can الnaas wallahu yuxibu اlmuxsiniin wey wاlcaafiina can الnaasi kuwa dadka iska cafinaya wallaahu ilaahay yuxibu waa jecel yahay almuxsiniin laba shay baa ka soo horreeyey saddex ficil weeyaan kaadimiina alghayd caradooday qarinayaan wاlkaadimiina alghayd wاlcaafiina can الnaas dadkana waa cafinayaan kaadimiina alghayd haydka iyo carada waa markay aad u daranta hadabka aad u daran baa hayd la yidhaahdaa qofka uu caro la gogo'ayo waa qarinaya kama muuqanayso laa qalbigiisaynan ka muuqanaynin walaa hadalkiisaynan ka muuqanaynin walaa wejigiisaynan ka muuqanaynin intaa muxuu ku bedelayaa wاlcaafiina can الnaas dadkana waa iska cafinaya qofka marka labadaa shardi laga soo helay arinta saddexaad maxay noqonaysaa qofkaasi waa muxsin wallaahu ilaahayna yuxibu waa jecel yahay almuxsiniin muxsiniinta ilaahay waa jecel yahay waa la yidhaahdaa kama fi kitaabi xilyat اlأwliya وطبقات الأسفياء للإمام أبي نعيم رحمة الله تعالى عليه في ترجمة زين العابدين زين العابدين ومن أولاد حسين بن علي بن أبي طالب ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin ayaa maalin maalmaha ka mid ah wiil addoon ahaayo u khidmaynaye ayuu wuxuu ku yidhi war weyse isoo sii buu weyse ugu soo shubay jalmadkii hadduu ugu soo shubay buu soo qaaday wuu keenay waa ka fakaday korkiisu oga fakaday zayn alcaabidiin wuu ku dhacay iligii baa ka jabay nin oday ahaa oo aalu beytkana oday u ahaa ummadda islaamkana oday u ahaa akhyaarna ahaa wiilkii yaraana kirligii kaga duldhacay waa xanaaqay laakiin xanaaqiisu ma noqonin mid aayadaha ilaahay subxaana wa tacaala ku xadgudba laakiin bal fiiri siduu isu qabtay wiilka yarna guri culumuu ku soo barbaaray oo diinta ilaahay waa yaqaana markaasuu wuxuu yidhi waalkaadimiina alhayd aayaddii buu akhriyey kuwa caradooda qariya markaasu wuxuu ku yidhi kadamtu kaydii caradeeda kaa qarsada niyo wاlcaafiina can الnaasi buu u raaciyey kuwa addoommada ilaah iska cafiya markaasuu ku yidhi cafawtu canka waa ku cafiyey waxba kuuma haysto wallahu yuxib اlmuxsiniin u dabadhigay marka ilaahay waa jecel yahay muxsiniinta markaasuu wuxuu ku yidhi idhab faanta xuru liwajhi اllah baxtag xor baa tahay liwajhi اllaahi caza wajal sidii buu ku cafiyey hadda isagii dhaawaca la gaarsiiyey ee iligiisii jabay ayaa aayadda qur'aanka markii lagu akhriyey khalaas ma xadgudbin aayadda ma dhaafin bal waxay faraysay wax ka badan buu la yimid oo ahaa inuu cafwi xitaa ku daray oo haddana uu xor yiri liwajhi illaahi caza wajal saasaa loo baahan yahay qofka muminka ah wاlcaafiina kuwa cafiye weeye can الnaasi wallahu ilaahayna yuxibu waa jecel yahay almuxsiniin waqaala tacaala alla wuxuu yidhi walaman sabra qofka sabre ee dulqaata ee wagafara haddana iska dhaafa aflagaado iyo ficil wax xun baa loo geystay waa sabray intaa keliya ma ahe wagafara dhaafid iyo saamixid buu ku darsaday ina dalika kaa la soo sheegay lamin casmi اlumuur umuurta teeda loo qasda weeyaan wاlaayaatu fi lbaabi kaiiraة macluuma wa can caaئiشhaةa waxaa laga warinaya radi allahu tacala canha أnaha qaalat waxay tiri lلnabiyi salى اllahu عalayh walih wasalam hal ataa calayka caaisha nebiga la sheekaysanaysa salawaatu ullahi wasalaamu calayh su-aal bay weydiisay noloshiisa intuu ku soo jiray diintan ilaahay subxaana wa tacaala dhibaatooyinkii la soo gaarsiiyey dhaawacii la soo gaarsiiyey wixii nebiga calayhi salaatu wasalaam dhaawac ahaa ee diinta ilaahay uu soo gaaray casa wajal ayay weydiinaysaa maalmihii ugu daraa waxay leedahay maalinta maalin ka darantolomuku soo martay nebiga allo caaisha waxay tihi annaha qaalad waxay tihi lilnabiyi sal allahu alayhi waalih wasalam waxay u tidhi hal ataa calayka adiga dushaada ma yimid yowmun maalin kaana ashadda u ahaaday maalintaasi mid kaaga darnaan badan yowma uxudin maalintii uxud caaisha waxay tidhi maalintii uxud maalin kaaga daran maku soo martay nebiga allow oo maalintii uxud waad garanaysaano waa tii nebiga calayhi salaatu wasalaam ghaswatu uxud asxaabtiisii iyo isagii qolooyin kontameeye ah oo ninka cabdulaahi la oran jiray nebigu madax oga dhigay jabal rumaadku istaajiyey halkaa fadhiyuu yidhi haddiina laga adkaado iyo hadaan adkaano meesha ha soo dhaafina idinku nebigiiyo intii kalena dagaalkiibay galeen ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idmay in gaaladii la jebiyo hadii la jebiyo gaaladii oo dadkii muslimiinta ay sii cayrsanayaan ayaa raggii qaar ka mida waxay yidhaahdeen war wakaasoo gaaladii waa jabtay waan aragnaa buur bay saaran yihiin waan aragnaa inay jabeene hadda aynu daadegno dhowr iyagaabaa waxay yidhaahdeen maya nebiga hadalkiisi cusuusta wuxuu nagu yidhi haddaanu guulaysanno iyo haddiina laga guulaystaba ha soo daadegina idinku bini aadamkii isku mid mehe qaar baa waxay yidhaahdeen malaha haniimada haniimadaa laydinka hor dhammaysan doonaa iyo wax la mid ah warar noocaas oo kale ah iyo shaydaanna waa wadeen adigu waxay ahaataba waa la soo daadegay in yar baa ku hartay meesha khaalid ibnu waliidun xilligaa soo islaamin yaa arkay qolooyinkii ilaalada ahaa <clears throat> inay soo daadegeen muxuu sameeyey buurtii uxud ahayd fardooley buu watayo gadaal buu kala wareegay waa jabeen baa la yidhi gaaladii gadaal hadduu ka soo wareegay saxaabadii oo foorarta oo haniimadii ku foorarta <clears throat> ayuu gadaal uga yimid toddobaatan baa laga dilay oo uu ka mid ahaa nebiga adeerkii run ahaa waxaa la dhaawacay maalintaa nebiga calayhi salaatu wasalaam madaxiisii baa la dhaawacay ilig baa laga jibiyey wahaakada dhaawac xun baa soo gaaray nebigana calayhi salaatu wasalaam tiibay marka umin caaisha waxay leedahay maalin dhaawac kusoo soo gaaro oo maalintaa ka daran maku soo martay weligaaba dacwada inay diintan intaa ku jirtay hal ataa alayka yani hal mara calayka weeyaan maku soo maray oo makuu yimid yowmun maalin kaana ashadda ahaaday mid kaaga daran min yowmi uxudin qaala wuxuu yidhi laqad laqiitu waa kala kulmay min qowmiki adiga qowmkaaga taa waa la iga darna caaisho war ma haysid waa goorma waa ay caaishoba ahayd ilmo yarwi aynan warba u hayninba oo nebiga soo maray calayhi salaatu wasalaam marka nebigu wuxuu lehy alayhi salaatu wasalaam laqad laqiitu waa kala kulmay min qowmiki adiga qowmkaaga oo waya waa quraysh wey reerka aad ka dhalatay waxaan kala kulmay wax aad u dhib badan wa kaana ashaddu maa laqiitu wax badan oo dhibaan kala kulmay maalintaa keliya maahayn maalintaana quraysh bay ahayd waxa nebiga dhaawacay salawaatu wasalaamu caleyh laakiin nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wax badanoo dhibaan kala kulme wa kaana ashaddu maa laqiitu waxa iigu darnaa waxa aan kala kulmay wuxuu ahaa minhum iyaga xaggooda yowmu alcaqaba maalintii yowmu alcaqaba la dhihi jiray goormo weeye yowmu caqaba waa bilowgii islaamka waa maalintuu nebigu calayhi salaatu wasalaam maalmihii waxa weeyaan qolo walba intuu u tago uu dhihi jiray war ilaahay rumeeya war ilaahay rumeeya laa ilaaha ila allah quluu laa ilaaha ila allah tuflixu laa ilaaha ila allah dhaha waad liibaanaysaan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wax walba lagu samaynayay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa kana dhegayso wuxuu yidhi wa kaana ashaddu maa wixii iigu daraa wuxuu ahaa laqiitu aan kala kulmay minhum iyaga xaggooda yowmu alcaqabati weeyaan id caradtu nafsii markaan naftayda u bandhigay cala bna cabdi yaa ninkii la ohan jiray ibna cabdi kulaal ahaa falam yujibni naftaydaan u bandhigo waxaan ku eri kelimadaasaan kuu wadaa ilaahayna subxaana wa tacaala ciziyo sharaf kugu siinayo adigii inta racyadaada ahba falam yujibnii ilaa maa aradtu muunan iga ajiibin igama ogolaanin ilaa maa shaygii aradtu aan doonay oo ahaa islaamka islaamkii aan u bandhigay igama ogolaanin igamana aqbalin fanalaqtu waa soo baxay buu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam wa ana mahmuumun anigoo ah mid wareersan calaa wajhi sayaan soo aaday marka waxay ahayd baa la dhahaa nebiga calayhi salatu salaam intaa keliya kumaynan deynina haween iyo caruur iyo cid walbaa lagu dalbaday waa tii la dhagaxyeeyey oo sida siiradii ku taallay aad loo rafaadiyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka nebigu wuxuu yidhi falam astafiq maba aanan miyirkii iguma soo laabanin ilaa wa ana biqarni athacaalib anigoo jooga meesha la yidhaahdo qarna athacaalib mooye waxaaban joogaaba markaan indhaha soo kala qaaday wuu miyir doorsoomay waa suuxay nebiga calayhi salaatu wasalaam hadhow hadduu soo miyirsaday mise waaba qarna thacaalib buu joogaa meeshii la odhanayey farafactu ra'si madaxaygaan kor u qaaday faida ana bisaxaabatin qad adalatnii mise waxaaba korkayga ahba faida ana bisaxaaba daruur ahba korkayga qad adalatnii iharaysay fanadartu faida fiiha daruurtii baan eegay faida fiiha mise waxaaba joogaba jibriil calayhi salaam fanaadanii waa ii dhawaaqay faqaala wuxuu igu yidhi in allaha tacaala qad samica qawla qawmika lak in allaha tacaala ilaahay sare ahaaye qad samica wuu maqlay qawla qawmika laka hadalka ay kuu yidhaahdeen qowmkaaga adiga wamaa radduu calayka iyo waxa ay kugu soo radiyeen sidaa darteeda waqad bacaa ilayka ilaahay adiga wuxuu kuu soo diray waqad bacaa ilaahay waa soo diray ilayka adiga xaggaaga inay amarkaaga qaataan oo warkaaga dhagaystaan malakuljibaal malagii ama malagii xukumayay buurahan oo idil litamurahu maxaa loo soo dirayaa amar keliya inaad siiso oo amar haddaad siiso waxa weya bima shita fiihim wax allaala waxaa doontuu ku samaynaya waa tan oo dhan wada buuraha ahe buuruhuba kusoo dhaqaajinaya iyagoo dhanba eber buurihii baaba qubuur looga dhigaya sidaasay noqonayaan marka marka malakuljibaal meligii ama buuraha ayaa ilaahay kuu soo diray litamurahu inaad fartid bima shita waxaad doonto fiihim iyaga xaggooda fanaadaanii waxaa ii dhawaaqay hadduu jibriil hordhaca hormariyey waxaa ii dhawaaqay malakuljibaal malagii buuraha fa sallama calaya waa i marka hore uma qaala dabadeedna wuxuu igu yidhi yaa muxamed ina allaha qad samica qawla qawmika laka ina allaha alleh qad samica wuu maqlay qawla qawmika qowmkaaga hadalkii ay laka adiga ku yidhaahdeen wa ana aniguna malakuljibaali baan ahay malagii buurahanoo dhan baan ahay xukumay wqad bacanii illaahu wqad bacanii rabbii rabbigay waa isoo diray ilayka adiga xaggaaga litamuranii bimrik amarkaaga inaad i amartid amarkaaga inaan qaato waa xilliga malag uu qaadanaya amar qof bini aadan ah maxaa yeeley ilaahay baa soo siiyey oo la leeyahay malaga buurugta xukumow ha buuraha xukumow ha orod maxamed u tago wax allaala wuxuu ku yidhaahdo fuli wax allaala wuxuu ku dhaho samee meeshan marka nebiga calayhi isalaatu wasalaam waa la dhaawacay oo waa la bahdilay oo waxaad arkaysaan haween iyo caruur iyo balaayo dhan in lagu soo diray oo la dhagaxyaynayo oo la leeyahay majnuun weeye waa waalan yahay oo la leeyahay waa saaxir oo la leeyahay hadalba hadalku ka xuma salawaatu rabbi wasalaamu calayh bal qofka bini aadamkii intaa u dulqaadan lahaa waa iyo adoo meesha iska socdoo labisan hadii qofku yiraahdo hebel h war kaama aragtaan ha waa waalan yahay maxaa samayn lahayd doqon weeye haddii la dhaho maxaa samayn lahayd saaxir weeye haddii lagu dhaho maxaa samayn lahayd ummaddii o dhan ba hadday isku raacday oo kulligood ay leeyihin saaxir saaxir saaxir kugu hayaan ka warran oy ku daba guurayaan oo haddana lagu dhagaxyaynaya ka warran bal adigu shiid iyo dhagax lagaala daalayo maxaa samayn lahayd oo hadda adiga aad miciin heshay marka malagii dhannaabaa kuu yimid oo wuxuu ku yidhi amar un isii adigu farta un ii dhaqaaji sidaas yeelay dheh maxaa samayn lahay talo nebiga calayh salatu salaam dhegayso laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana marka wuxuu yidhi waqad bacanii rabbii rabbigay waa isoo diray ilayka adiga xaggaaga lita'muranii inaad i amartid biamrika amarkaaga famaa shita wax allaala waxaad doonto in shita haddaad rabto waa usii laqinaya haddaad rabto abaqtu calayhim waa isugu dhufanaya alakhshabayni labada buurood buuraha maka hareeraheeda ah yaaman saa isugu dhufanaya iyagoo dhanba geb isugu siinaya haddee buur guurayso qofay ku dhacday maxaa ku dhacaya qofka khalaas weeye eber faqaala الnabiyu salى اllahu alayh walih wasalam biabi huwa wa ummi nebiga calayh الsalaatu wasalaam baa hadlo wuxuu yidhi بل أرجو أن يخرج الله من aslaabihim من يعبد الله وحده لا yushriku به shaya بل إن la cadaabo oo la ciqaabo oo la baabi'iyo warkeeda daa xagga iska dhigtaa raalli kama ihi sababtu maxay tahay iyaga ma aha turid aan u turayo laakiin arju waxaan rajaynayaa an yukhrija allaahu inuu ilaahay ka soo saaro min aslaabihim dhabaradooda man yacbud allaha qof ilaahay caabudaya waxdahu keligii laa shariika aanan la wadaajinaynin bihi alle shayan waxba in laa yushrik aan la wadaajinaynin bihi alle shay-an aan la wadaajinaynin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhowrayaa caaqibat almr sidiina ilaahay waa ka dhigay subxaanah wa tacaala laakiin xilliga hadduu aar gudan lahaa nasliga dambe ee muminiinta ah iyagu ay dhaleen ma soo bixi lahaayeen may halkaasay ku dabargo'i lahaayeen khalaas weeyaan marka waxay daliil u tahay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u dulqaatay dacwadan iyo diintan annagana la inaga doonayo dariiqii oo kale inaynu marno oo bini aadamka wax walba kaaga imanaya soomaalidu maxay yidhaahdaan dad iyo duurba waxaadan filaynin baa kaaga soo baxa marka qofka bini aadamka hadday wax kaaga yimaadaan waa bini aadane awalba inay ka iman lahaayeen iska ogow ha ka xanaaqin oo ha qaylinin oo waxaad tidhahdaa awalba waan rajaynayay bini aadam weeyaan khalaas iska caafi muttafaqu calayh alakhshabaanna waxaa la yidhaahdaa aljabalaani laba buurood almuxiitaani hareeraha ka abi ah makata walakhshabna huwa aljabal اlghaliid jabalka weyn weeyaane adag wa canha waxaa laga wariyey caaisha radi allahu tacaala canha waxay tidhi qaalad waxay tihi maa daraba rasuulu llaahi sal allahu alayh waalih wasalam maa daraba muunan garaacin rasuulullaahi muunan garaacin sal allahu alayh ali wasalam shayan shay ma garaacin qatu weligii biyadihi gacantiisa weligii gacantiisa waxba kuma garaacin nabiga calayh salaatu wasalaam wala mra'atan haweenay uu qaba xitaa ma garaacin walaa khaadiman addoon xitaa weligii ma garaacin ilaa goormay ahayd wakhtiga gacantiisa ay wax an yujaahida fii sabiili اllah gaal islaam weeye markaa wmaa niila minhu shayun wmaa niila lama gaarsiinin weeye minhu xaggiisa shay-un looma oranin naylku waxa weeyaan in xaggiisa loo yiraahdo shay-un wax loo yiraahdo qato weligii cay ah aflagaada ah nebiga xaggiisa looma oranin oo fayantaqimu muunan aargudanin min saaxibihi qofka warkaa yidhi nebiga calayh salatu salaam xaggiisa qof war ka sheegay war xun ka sheegay kama aargudanin nebigu calayh salaatu wasalaam ila an tuntahak ila an yuntahaka in lagu tunto oo lagu eh, gabood fala mooye shayun oo min maxaarim اllahi tacaala a mooye markaa fayantaqimu waa u argudanaya lilahi tacaala rawaahu muslimu wa can anasi waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa amshaa mid socda maca rasuulilaahi sal allahu alayh waalih wasalam baan la socday wa calayhi burdatun tanna waa goob kaloo nebiga qabsatay salawaat ullah wasalaamu calayh iyo xaalad kaloo nebiga qabsatay dhegayso kuntu waxaan ahaa amshi mid socda maca rasuulilaahi baan socday sal allahu alayh waalih wasalam wa calayhi isagoo nebigu uu qabo burdatun xibraniya eh, najraaniya burda waa go' weeyaan najraani aho meesha najraan la yidhaahda lagu soo sameeyey oo gobolkan yemanta ka tirsanaa ee hadda dhulkan sacuudiga ah haliid alxaashiya dhinacyadiis iyo darfihiisuna ay adag yihiin xaafshiyadu waxa weeyaan marada darafyadeeda ayaa la yidhaahdaa marka duntiisaa adag dhinacyada maradaasuu nebigu qabay go'aasuu huwanaa go'ii isaga ahaa marka ee nebigu qabay salawaatu wasalaamu calayh xagga dambe waxaa ka yimid faida acraabiyun faadrakahu waxaa soo gaaray acraabiyun fajadabahu biridaa'ihi maradii nabigu uu qabay calayhi salaatu wasalaam ee go'a ahayd ayuu xagga dambe intuu qabtay soo dhuftay fajadabahu waa soo dhuftay biridaa'ihi go'iisiibuu soo dhuftay maradii adkayd marka ee qoortiisii maxay ku samaynaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam hilibkiibay kala goynaysaa maqaarkiibay goynaysaa dhaawac bay gaarsiinaysaa jadbatan weliba dhufashuu soo dhuftay shadiidatan daran xoog buu u soo dhuftay markuu u soo dhuftay uma qaala fanadara nebigu waa fiiriyey fanadartu anas wuxuu yidhi fanadartu waa fiiriyey ilaa safxati caaniqi rasuuli illaahi waxaan fiiriyey ilaa safxati dhinaca waxaan fiiriyey caatiqi rasuuli illaahi sala allah alay slam qoortii salatu salaam dhinaceedii meeshii marada darafkeedii lagu soo dhuftay baan fiiriyey waqad aharat biha iyadoo raad ay ku samaysay xaashiyatu ridaa marada geeskeedii ay raad ku samaysay min shiddati jadbi jadbatihi dhufashadiisii adkayd ee darnayd darteeda uma qaal ninkii nin waxalleeyeyba iskama dhiginba xoog buu intuu u soo dhuftay oo u soo riixay iyo wuxuu yidhi yaa muxamed waa iska reemiyi wey yaa muxamed mur lii min maali illaahi aladii cindak muxamedow mur lii aniga dadkan ii far saxaabadaada ee xoolaha haya min maal illaah xoolihii ilaahay alladii xoolaha alle oo cindaka adiga agtaada ah xoolahan odageed mas-uul ka tahay xoolihii ilaahay ee sadaqada ah waxaa layga siiya aniga <laughs> faltafata ilayhi nebigu waa fiiriyey fadaxika nin wax la socdo ma aha nin wax og ma aha ninay sidani daacad ka tahay weeyaan fadaxika rasuulu اllahi salى اllahu alيه ali wasalam uma amara bihi bcaطaa'in fadaxika waa qoslay nebigu odayaashii horaa waxay dhihi jireen balaayo waatan reer oday kaaga dhigtay mar haddaad reer oday u tahay waa lagu cayni oo waxbaa lagaa sheegi oo waa lagu haraami oo waxunbaa saac lagaa sheegaya marka haddaad ummad dhan marka hogaankeedii haysa maxaa umalaynaysaa waa khasab wey qofka yidhahdii aan waxba layga sheegin oo hallay ammaano oo aniga maya diinta ilaahay ka mid maaha sunada ilaahayna ma ahaba subxaanah wa tacaala marka nebigu calayhi salaatu wasalaam fadaxika waa qoslay uma amara lahu bicaطaa'in dabadeedna wuxuu u amray ninkii isaga ahaa bicaطaa'in xoolo in la siiyo wuxuu yidhi bal inta ha la siiyo muttafaqun calayhi macnaha waa dulqaadka nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo sidaa usoo dhuftay oo haddana sidaa adag oo la hadlay oo jirkiisii dhaawaca gaarsiiyey ayuu haddana nebiga yidhi waxa la siiyo وعن ibni mascuudin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi kaannii anduru waaba sidii anigoo eegaya oo fiirinaya dhowraya ilaa rasuuli اllaahi salى اllah alay نبي yaxkii nebiya min alambiya nebigaa wuxuu ka sheekeeyey nebi ambiyada ilaahay ka mid ah salawaatu اllahi wasalaamuh calayhim darabahu qowmuhu faadmuuh nebigan uu ka sheekaynaya nebiga calayhi salaatu wasalaam nebi kalaa la moodaya laakiin waa caaisha hadda hadalkii uu la hadlayey qiso la mid ah weeyaanoo nebiga soo qabsatay salawaatu ullah wasalaamu calayh oo diintan intuu fidinayay dhaawac soo gaaray weeyaan salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi nebiga wuxuu ka sheekeeyey nebi ambiyada ilaahay ka mid ah waa naftiise oo darabahu ay garaaceen qowmuhu dadkiisii ay garaaceen oo faadmuuhu dhig ay kaga keeneen say u garaacayeen wa huwa yamsaxu isagana uu masaxayo addama buu ka masaxayaa can wajhihi wejigiisuu ka masaxaya wayaquulu wuxuuna odhanaya allaahumma kfir liqowmii fainahum laa yaclamuun ilaahu qoomkayga isaga dhaaf dembiga fa fainahum maxaa yeelay iyagu laa yaclamuuna waxba garan maayaan waxay kala og yihiin ma leh ilaahu isaga dhaaf muttafaqun calayh whada xilm الnabiyi salى اllah alيه waslm dulqaadkii nebiga wey alayh الsalatu slam waa sabarkii nebiga salawatu اllah wasalaamu aleyh isagoo dhiig laga keenay oo madaxiisii la jebiyey oo wejiga uu dhiiggii ka tirtirayo ayuu haddana u ducaynaya leeyahay allahuma اغfir liqowmii fainahum la yaclamuun وعn abi hurayraةa radي اllahu tacalى canhu ana rasuul اllahi salى اllah عalayh walih waslm qaala wuxuu yidhi laysa shadiidu geesinimada iyo adkaantu ma aha bisurcati ka dadka legda ee adayga badan leh ee ragga ka adag lama yidhaahdo inama shadiidu laakiin geesinimadeeda adaygu waxa weeyaan alladii kan yamliku nafsahu naftiisa hananaya oo milkinaya oo ka adag naftiisa cinda alghadab carada wakhtigeeda wuu carooday naftiisa caradeedii ma fulinin waa xakameeyey ilaa uu naftiisii dejiyey iska saamaxay faraha ka qaaday muttafaqun calayh wallahu subxaanah wa tacala aclam